dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waaben axda ay soo gelayso taariikhdu waxay ku asteysan tahay saddex iyo labaatanka diseembar qodobada xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waa eh, eh, ciidamada dib uga baxeen ciidamada deegaanka ku sugnaa ciidamada dowladda kuma sugnayn marka ciidamada deegaanka ayaa dib uga gurtay oo si xiirada uga soo baxay marka waa yimaadeen iyagana way eh, isaga baxeen al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka daaronimce gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ciidankii deegaanka halkaasi fariisimaha ay ku lahaayeen ay ka baxeen balse ciidanka dowladda dadka deegaanka ayaa mar kale dib ugu laabtay deegaanka sida ay xaqiijiyeen maamulka qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka magaalada xaradheere iyo guud ahaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda ayaa weerar ku ekeysiyey fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanahooda oo ku yaala bannaanka magaaladaasi magaalana ma ahayn tuulana ma ahan waa dhulhooda kooxahooda jihaadka ay deganaayeen marka xogta ayaanu helnay sidaas ayaanu meesha ku tagnay khawaarija wixii aan uga faramaroojinay meeshii ay joogeen wixii qorshuhu sidii u ahaa sidii lagu talagalay ayuuna howlgalka ah u fulay qodobadaasi qodobo kale ay ka mid yihiin go-aanka ka soo baxay isimada s c c kaatumo ayaad xog waraysi ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan iyo sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa ayaan mar kaliya xog warays qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran

mar kale kula wanaagsan dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xog waraysi al-shabaab ayaa waxaay dib ula wareegeen deegaanka daarunimca gobolka shabeellaha dhexe iyadoo markii dambana ciidanka dadka deegaanka ay dib ugu laabteen halkaasi gudoomiyaha degmada roorigood ee gobolka shabeellaha dhexe macalin muxudiin oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in ciidankii dadka deegaanka halkaasi marka hore ku sugnaayn iskaga baxeen ciidanka dowladda horeyn halkaas aysan ugu sugnayn sida markaasuu sheegay axmed maxamed ibraahim ayaa khadka teleefonka kula xir wax ka weydiiyey xaaladihii u dambeeyey eh, eh, ciidamada dib uga baxeen ciidamada deegaanka ku sugnaa ciidamada dowladda kuma sugnayn marka ciidamada deegaanka ayaa dib uga gurtay oo sixiirada uga soo baxay marka waa yimaadeen iyagana way isaga baxeen eh, eh, sababtu waa maxay oo ciidanka deegaanka ay iskaga soo baxeen sababta waxa waaye ciidamadii dowladda ayaa meesha baneeyey eh, daaru nicmada iyo guud ahaan degmada marka ciidamada dowladda maadaama ay baneeyeen eh, waa ku filnaa waayeen arrintaas eh, sugudaada marka si farsan maaha ay uga soo baxeen ciidamada deegaanka eh, sababta ay ugu baxeen ciidanka dowladda degmada ruunuudgood iyo weliba deegaanka daarunumca maidinla wadaageen mama nala wadaagin wax ay nala wadaageen male inay uun gudbeen aan arkaynay qaybihii ku sugnay ceelbacadna ay dib u gurteen qaybtii daaruncmaayo ku sugnaad xarunta degmadana ay iyagana gudbeen marka waxayna la wadaageen male iyo waxay noo sheegeen male anagoo joognay dhaqaaqeen oo rabna inay howlgalkii iyo horu aan iska kaashano marka marka waxna dibay u gurteen oo dibay uga laabteen waxna horay u gudbeen marka arrintaasaana sababta ciidamada deegaanku inay dib uga soo baxaan soo dhibaato kuma ahan shacabka ah, ku nool degmada runudgood iyo weliba ee deegaanka daarunimca in ciidanka dowladda ay meesha tagaan kadib haddana iskaga soo tagaan maya dhibaato waa tahay horanaan dhibaatay u aheeday wax hadda cusubnamaan maahan kaliya shacabka dhibaato ku maahe waxay dhibaato ku tahay macal ciidanka gudbaya oo gadaal shabaab cadowga uu ka jaraayo wadooyinkoodii iyo isu socodkoodii haddana gadaalay ay si qaybti gudubtay ka soko degmada iyo daarunimaba shabaab dhulkaas xoog kule waa uga gudbeen marka kaleya ma ahan e, shacabka iyo bulshada deegaanka maahee macal ciidanka gudbaayay dhibaato ku tahay horena dhibaatay ugu ahaa jirtay e, shacabka iyo ciidamada intaba dhibaatay ku taha horena ugu ahaa jartay haddana waa ku taha e, maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo weliba kan hirshabeelle iyo weliba taliska militariga soomaaliya mala wadaagteen sababaha soo celceliya in runudgood iyo deegaanada kale hoos yimaada in la qabto haddana la iskaga soo tago maya dee eh, eh, war isgaarsiintaaba ka go aanaad moodaa eh, meeshaan la yidhaahdo runurgood oo dowladda nimankan la yidhaha ciidamada xaggooda ah marka annaga cidaan aan la wadaagin cidan ogeyn ma jirto ciidamada og milatariga gobolka shabeellada dhexe og statka og marka arrintan arrin stateka iyo iyo iyo hadda mana ahan mudane waa arrin taliska ciidanka iyo amarkaas iyo howlgelinta ciidanka xoogga dalka arrin mudan waaye arrintaas meeshaas ay u baahan tahay in laga soco eh, eh, goorma la fadhiisanaysaan oo taliska milatariga oo arrintan u sheegaysaan maadaama eh, dagaalka dalka looga saarayo al-shabaab oo uu soconayo haatana dhowr jeer deegaanada oo darnimca iyo weliba deegaanada kale hoos yimaaday weliba degmada rungoodba inta la taga laskaga soo tagay may anaga fadhiisan uma baahno de waa shaqadoodiiba dagaalka dowladda ku baaqday dowladdiiaan ka naha qayb naa qayb maamulaan nahay hay-ad maamul ahaan nahay hay-addii xoogga dalkan waa waa hay-adda la rabo inay horkaca iyo iyadu howlgallada ay hogaamiso marka adiga arrintaas waxaan rajaynaynaa in mar dhow la kabi doono la naseexi doono arrin la og yaho caama waayo madaxweynaha qaranka og talayaasha og in runurgood mar walba looga gudbi jira cadowga adaguna markii looga gudbo uu qaybta ka gudubtay isaguna gadaal ka goy jiray gadaalno ka dhibaatay jiray wax caam oo la ogyaha waayo wax qabsan maaha marka dabcan waxaan dareemaynaa inay uun isku maqan yihiin ay arrintaas ka jawaabi doonaan goormaa haddu qarshuhu yahay in dib loogu laabto deegaanada lasoo faaruujiyey maya anaga hadde waaba joognaa oo meel ma jirno eh, dibu gurashaan samaynay laakiin anaga baaqan qandirayna wuxuu yahay deg deg in horta bal daaronicmo iyaga daaronicmo lamid ma ahan eh, meelaha kaleo ama degmada ama deegaanada kale oo oo deegaanadaasa daarnacmo waa meel lagu baaba'ay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladuba intaba ay juhdi badan geliyeen kuwa deegaankaba ugu badnaato maalin walba ku dhimaayay marka marka arrintaas waa in si deg dega ah horta bala gaaro macnaha gurmad gurmud soo gaaro oo caawaba soo gaaro muhiimadayna horta waa taas waxa ka dambeeya ama aan ka fadhiisano amba aan eh, eh, cid kale eh, ugu aadnay taasi waa gurmad deg dega ah, wax u baahan wax laga gaari karo maahan taasi haddaan la helin meeshaas dhibaata ciidamada dowladana dhibaata uga soo wajahan shacabka deegaankana dhibaata uga soo wajahan waayo waa meel lagu bixiyo juudi badan dhiig badan xoolo badan deeq badan iyo juudi badan meel lagu bixiyo dowladdunay og tahay oo dadaarnamo heesha dhacay cid ma ogu hadda abaabul ku aadan arrintaasi ma wadaan oo weliba ciidanka deegaanka ah maya ah, abaabul aan samayn karnaa ma jirna ilaa dowladda ay aan ka helno garabsi iyo iyo iyo iyo iyo awood eh, ciidan aan ka helno waan gartay gudoomiye ma ka warhaysaan shacabkii ku sugnaa degmada ruunudgood iyo weliba deegaanka darunimca marka hore ciidanka dowladda halkaas kusoo dhaweeyey haddana looga soo tago meesha hada shacab waad dareemi kartaa inta ciidan dowladeed u yimid haddana oo ka tagay waa dareemi kartaa welwelka iyo culeysada lasoo gudboonaa karaa dhibaata xoog lahaa ka jirta shacabkaas aadan u ognahay iyo cabsi badan iyo welwel badan iyo qax iyo barakac badan waayo ciidamadooda markay ay u yimaadaan waxay moodaan in ciidamadii ay ku diirsanayaan culayskuna uu ka degaa marka ciidamadu ka tagaanna qoladii cadowga aheed ah hadda waa taqaanaa dhaqankooda iyo iyo iyo siday u dhaqmaan marka dhib badanaa ka jira culays badanaa ka jira shacabka deegaanka Eh, mala hadasheen oo mala xiriirteen shacabkaas eh, wala hadalnaa shacabka waa shacabkeyni eh, waa hawshayniba inaan la xiriirno ka warhayno la soconaa marka shacabka deegaanka taasi waa saaca saacadaan isula soconaa marka colays badan ay qabaan shacabkaas deegaanka wax badan ayna qabeen maxaad ku baaqi lahayd ee ku aadan howlgallada iyo waliba dagaalka dalka lagu sarayo al-shabaab deegaanka daarunimca iyo waliba guud ahaan dareba runuudguud waan ku baaqaa eh, degmada runurgood gaar ahaan daaronacmo degmada qaybaheeda kala duwan iyo xarunta degmada maaha waxaan ka hadlaa caawa daaronacmo waa meel istaraatiijiya ah, ciidamo badan in difaac u ahayd oo dowladda soomaaliya oo difaaca ku jira eh, shacab badan in difaac u ahayd ciidan badan in difaacooda lamid maahan iyadu eh, degmooyinka kale iyo deegaanada kale iyo lamid maahan xataa qaybtan oo culaysku oo wada saaran yahay marka daaro nacmo waxaan ku baaqaa gurmad deg dega in la soo gaaro laga soo gaaro ciidan badanay difaac u aheeday oo aagagaas ku xeeran ooy wada deganaayeen marka bannaynta daaro nacmo waa dhibaato kooba oo ciidamada qarankana dhibaato ku ah shacabka deegaankana dhibaato ku ah marka baaqayga wuxuu daarnacmo in gurmad deg dega lala soo gaaro caawaba gudoomiyaha degmada nuureergood ee gobolka shabeellaha dhexe macalin muxudiin ayuu kaasi awriyen axmed axmed ibraahim ayuu warrameeyey

goreesaad degeysanaysaan idaacadda e kulmiye ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ayaa weerar ku ekeeyey deegaanahood ah oo ay al-shabaab ku sugnaayeen kuwa ku yaela banaanka magaalada xaradheere ee gobolka mudug ka gadaal howlgalla ay sameeyeen guddoomiyaha magaalada xaradheere oo la hadlayay idaacadda kulmiye maxamed yuusuf ayaa ka waramay howlgalkaasi sida uu ku bilowday kooxda khawaarista shabaab ayaan saakay waxaan ku qaadnay weerar meel ay kaga sugnaayeen koonfurta gobolka mudug oo dhinaca waqooyi ugu aadan degmada xabdheere meeshaas oo la yidhaahda baraag ismaaciil iyo inta udhexeeda baraag sheeknoor dhulhooda ay ku dhumaalaysanayeen marka kooxdu maadaama guluf ka dhanaa ka socda meesha la yihahda mudug ayaan saakay howlgal qorshaysan ku qaadnay marka dhammaanna eh, runtiwaashii meesha wixii ku jiray cabta ayaanu marinay eh, runtiina eh, ilaa toddoba ayaan meesha kaga dilnay meeshii ayayna yaaliin waana ka guulaysanay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka oo iskarabsanaya ayaana howlgalkaas fuliyay howlgalka ujeedadiisu muxuu ahaa markii hore howlgalku sida aad la socotidba wuxuu ahaa maadaama howlgalada ka dhamaha khawaarijta uu ka socday galmudug ayuu qayb ka ahaa marka eh, intay ka joogaan galmudug ayuu ka ahaa in laga sifeeyo dhammaan khawaarijtu intay kaga sugan yihiin eh, deegaamada ay joogaan laga farmaroojiya ayuu qorshuu ahaa waayahay ma waxaad marka hore qorsheyseen weerarka aad ku qaadeen mise ayaga marka hore weerar dhaqdhaqaaq aad dareenteen ay bilaabeen shabaabka eh, runtii howlgalka annaka ayaa wadnay weerarkana annaka ayaa la iska lahayn meel walbana ay joogaanna sidaas ayaanu uga eh, dabageli doonaa haddii alla wajal oo waya deegaanka marka eh, markii hore yaa gacanta ku haayay eh, aad weerar ku qaadeen runtii deegaanku magaalana ma ahan tuulana ma ahan waa dhulhooda kooxahooda jabhaadka ay deganayeen marka xogta ayaanu helnay sidaas ayaanu meesha ku tagnay khawaarija intii uga faramaroojinay meesha ay joogeen wixii cashuur sida uu ahaa sida lagu talagalay ayuuna howlgalka ana u fulay way maxaa khasaara marka dhankiina oo jira runtii walaalo dee dhankana meesha dee faatixada lagu akri maayo waa dagaal waxaan u soconay khasaaro iyo khasaar la-aan intaba inayna soo gaaraan waa u diyaarsanin marka laba ruux ayaa noo shahiiday runtii inta kalena iyagana ilaa toddoba ayaan meesha kaga dilnay waana ka guuleysanay goobtiina gacantaana kaa ku hena waya waxaa laleeyahay dhibaatooyin ayaa shacabka haysta xaradheero banaankeeda ay ku sugan yihiin gaar ahaan kuwa kasoo cara meele shabaab degan yihiin taasi maxaa ka runa runtii shacabku deg degmada xardheero hoos yimaada mas-uuliyadiisa anakayna saaran tahay marka haddii aan lahayd gargaar iyo haddii aan lahayd amni intaba eh, annaka ayaa uxil saaran u adeegeyna guulo eh, badan oo degmada xarodheere eh, deegaamo hoos tagana runtii maalmahaas oo aadan waa gaari doonaa insha allahu tacaala waayahay shacabka marka maxaad u qabateen xardheere banaankeeda fadhiya runtii dadku dagaaladii dadku soo qaxay ayay u badan yihiin intii karamkeena haddii dadka degmada kusugan ayaa gargaar u fidiyey gacan kalena waan sugaynaa hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka iyo tan galmudug inay masoo gaarsiiyaan insha allah runtii dalku dagaal uu ku jiraa kooxda khawaarijtana waa laga guuleysan doonaa insha allahu tacaala guushuna haabasho ayay taagan tahay ummadda soomaaliyeed waxaanu leeyahay dadkaas runtii shan iyo tobanka maalmo shan iyo tobanka sano ay haysteen khawaarijtu oo aan biyo iyo baad haysan ee soo qaxaya in gurmud lala soo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan Eh, inay yimaadeen indhahooda ay ku arkaan eh, marka kuwan khawaarijtana waxaan runtii aan uga faa'iidaysanaa oo baaq aan u diraa ilmaha yaryarka ah oo teleefanada laga aruuriyey oo aan adduunka ka warhaynin waalidkood ka warhaynin meel adduunya ama xaal marayo aan midnaba aan ogeyn ee indhaha ka xiran ee goodka ku jira dadkii dhalay waxaan dhihi lahaa eh, ha kala soo baxaano kii garaabsada inuu isi soo dhiibana dee anagu sistanka dowladnimada ayaan mari doonaa waana badbaadinaynaa kii u awaamirtaas u hogaansami waayana runtii ciqaab ayuu la kulmi doonaa insha allahu tacaala luqada uu yaqaanana lagula hadli doonaa kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha magaalada xaradheere maxamed yuusuf oo ka warramaya howlgalkii ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka gudoomiyaha degmada ee gobolka mudug ayuu ahaa maxamed yuusuf oo ka warramaya howlgalkii ciidanka dowladdii dadka deegaanka ay ku qaadeen fariisima shabaab ay ku lahayn banaanka magaalada markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya qaybtiisii afraad kulanti wanaagsan dhegaystayaal edarkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afraad barnaamij gaara ah. oo aan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba labaatan barnaamijkan waxaa si wada jir ah idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur aynu ku bilaawnay koodii julaay ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daarurnimca ee gobolka shabeellada dhexe qarax ayaa lala eegtay gaari uu watay abuukar jawiil caddow oo loo yaqaano abuukar miini waxuuna ahaa xogyaha degmada ruunigood ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaas darawalkii waday iyo sidoo kale dad kaloo shacaba oo la socday al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxaas ayaa sheegtay in ay dileen abuukar jawiil caddow oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada ruurgood ee gobolka shabeelda dhexe labadii julaay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh muxidiin cadow ayaa safarkiisii ugu horreeyey waxauu ku tegay deegaana ka tirsan gobolka galgudud tan iyo xilligaas oo ah markii ugu horreysay oo loo magacaabay xilkaas taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale oo maraykankana ayaa booqday furimaha dagaalka qeybo ka mid a ah gobolka galguduud gaar ahaan magaalada galcad halkaasoo ciidamada maraykanku saldhig ay ka samaysanayeen xilligaas ujeedkuna waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhan kooxda al-shabaab afartii julaay tiro hoobiyaal ayaa ku soo dhacay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho hoobiyaashaas waxaa la soo wariyey inay sababeen khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac waxaan hoobiyaashaas ku geeriyooday qoos degnaa degmada waaberi ee gobolka banaadir macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray macalin aweys iyo gabadhiisa xalimo macallin ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaaray hooyada oo lagu magacaabo nicmo maxamed iyo gabar lix jir ahayd oo reerka ugu yareed sida booliiska soomaaliya ee xilligaas ay sheegeen lixdii juulaay diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa duqeyme waxay ka geysteen degano ka tirsan gobolka gedo diyaaradaha dagaalka ayaa duqeeyey deegaanka eelcadde ee gobolka gedo duqeymahaas oo xilli habeennimaha dhacay waxaa ku geeriyooday dad shacaba oo soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaana ka tirsan gobolka gedo waxaa geeriyooday laba qof oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi oo ahaa nin wadaad ah iyo sidoo kale nin magaciisa lagu soo koobay maskiinow sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex labaatan gudihiisa tiro dhowr jeer ah diyaaradaha dagaalku waxay duqeeyeen gobolka gedo iyagoo dad shacaba ku laayay iyo sidoo kale xoolo badan toddobadii julaay booliiska dalka kenya ayaa sheegay in labaatan dagaalamo oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgal ee ciidamada ay ka fuliyeen xadka dhaca soomaaliya iyo kenya howlgalkaas oo ay si gaara ah ugu fuliyeen ciidamada booliiska dalka kenya ayaa howlgalku waxa ay sheegay inuu ahaa mid lasii qorsheeyey islamarkaana ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay ka soo furteen hub kala duwan oo laga helay goobta weerarkaas oo ay ku jiraan qoriga darnidooriga u dhaca iyo gantaalada riddada dheer sida booliiska dalka kenya ay xaqiijiyeen booliiska dalka kenya ayaana sheegay in aysan kasii hari doonin dagaalamayaasha al-shabaab tobankii julaay inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo shacab ah oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka jicbow hareeraha webiga shabeelle oo hoos yimaada degmada bulabarde ee gobolka hiiraan dadkan oo ahaa dad beeraley ah oo mooto saddex lugoodley ah ku socday ayaa xilli galabgaab ah oo ay ka soo laabteen beerahooda qaraxu waxauu ku haleelay dhul beereed waxaana dadkaasi ka mid ahaa aabbe iyo carruur uu dhalay tobankii julaay ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday fariisan al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo ciidankii xoogga dalka ee halkaas weerar ku qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa waxaay xilligaas sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka saareen fariisanka islamarkaana ay ka dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab koob iyo tobankii julaay diyaarad ka timid magaalada garawe ee xarunta puntland kana soo degatay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ku burburtay garoonka aadan cadde xilli ay cagadhiganaysay kadib cilad farsamo oo ku timid diyaaraddaas waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid a ah shacabkii saarnaa iyadoo dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaa la arkayay diyaaradda oo dhinaca ay u socotay maahana dhinaca kale u jihaysatay taasi oo la kulmaysa burbur xoogan iyo dab ka baxaya dabdamiska garoonka ayaa gurmad iyo caawin u sameeyey diyaaraddaas iyadoo xilli dambe la dameeyey dabka ka kacay diyaaraddaas labaiyo tobankii julaay dagaal culus oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiista jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxauuna si gaara ah dagaalka ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo ilmaarow halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dagaalkaas lagu dilay afartan ka mid ah al-shabaab oo ay ku jiraan madaxii qaraxyada u qaabilsanaa shabaab deegaanada jubbooyinka oo magiciisa lagu soo koobay farxaan iyo ku-xigeenkiisa cabdi mahad iyo xubno kale afar iyo tobankii julaay allaa u naxariistay waxaa qaraxiis midaaminaha lagu dilay gudoomiyey ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee magaalada marka cabdi axmed yuusuf oo ku magac dheeraa afarsheegle qarxan ayaa ka dhacay degmada daynile gaar ahaan xaafadda haanta dheer afar afarsheegle sidoo kale waxa uu soo noqday guddoomiye ku-xeenkii amniga iyo siyaasadda ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa qaaday allah u naxariistay meydka marxuumka oo la sheegay qof walxaha qarxa isku soo xiray inuu isku miidaamiyey toddobiiy tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inay heshay hub ku culus iyo diyaarado dagaal si ay dagaal xoogan ay ula gasho ururka al-shabaab oo meelo badanoo dalka laga saaray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in horay dowladda soomaaliya ay duqeymo ugu burburisay al-shabaab fadhiisamo ay ku lahaayeen qaar ka tirsan gobollada dalka xuseen ayaa waxa uu soo kala sheegay in dowladda soomaaliya ee sanadkii hore laba kun labaiyo labaatan laga khafiifiyey cunaqabateyntii hubka ee saarneed taaasina ay keentay inay kaysato hubka culus oo lagula dagaalamo al-shabaab isla toban iyo toddobadii julaay qarax geystay khasaare dhimashii dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cali heele oo u dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaraxaas ayaa ahaa qarax miinada nuuca dhulka lagu aasa ah qaraxa waxa uu haleelay dhallinyaro saarneed mootada labalugoodleeda ah ee loo yaqaana fekon saddex dhallinyaro ah ayaa saarneed mootadaas dhammaanna saddexdaasi dhallinyarada ah waxa ay ku dhinteen qaraxa miinadaha ragga dhintay ee mootada saarnaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allah u naxariiste yaasiin xasan shirwac maxamed shariif cumar iyo geedi maxamed afrax toddobiiy tobankii julaay guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ku dhawaaqay in bisha diseembar ee sanadkan la qaban doono doorashada xisbiyada siyaasadda si loo helo saddex xisbi taasoo ka dhigan in xisbiyada hadda jira wakhtigooda dhacay waxaana si weyn ugu soo horjeestay xisbiyada mucaaradka iyagoona ka adkeystay in doorashada xilligeeda ay dhacdo siddeed iyo tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa ciidamo dheeraada waxay geysay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale shabeelaha dhexe kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la geeyey xilligaas deegaano hoos yimaada magaalada cadale iyo sidoo kale magaalada ceeldheer oo kala dhaca gobolada galgaduud iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ujeedka ciidamadaas waxay ahaayeen inay xoojiyaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan xilligaas oo la filayey in deegaano badan oo ka tirsan gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe in al-shabaab lagala wareego in ciidamadaasi ay xoojiyaan taliyaha ciidanka dhulka ee xilligaas jenaraal axmed daadan cali ayaa kulamo gaar ah la yeeshay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka isagoo xilligaas ugu baaqay inay ka dhabeeyaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab siddeed iyo tobankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminayo ayaa magaalada jowhar u tegey dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud xuseen ay si weyn uga hadleen la dagaalanka al-shabaab iyo xalinta khilaafyada ka jira maamulka hirshabeelle waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in la korrin doono weerarada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada maamulka hirshabeelle labaatankii julaay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda maraykanka waxay sheegtay inay dishay in ka badan boqol dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii weerar ceri dhul ah lagu ekeeyey xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka gallibaax iyo sidoo kale deegaanka ceel qurac oo dhaca bartamaha soomaaliya war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey weerarkaas oo xilligaas ay geysteen howlgalka africom ee maraykanka iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay dishay boqol xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab maalinkaasi isla labaatankii julaay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka arbucu oo ku yaalla duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda iyo shabaabkii weerarka soo qaaday ayaana halkaas ku dagaalamay waxaana dagaalkooda uu sababay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho dhaawac lamaha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in xubnihii weerarka soo qaaday al-shabaab ka tirsanaa halkaas lagu jibiyey isla markaana khasaare dhimasho dhaawaca lagu gaarsiiyey labaiyi labaatankii julaay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka dhacay qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac qaraxan oo ahaa qarax miino nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada jowhar waxaa qaraxaasi ku geeriyooday sargaal lagu magacaabi jiray daahir maxamed kanti kaas oo ka tirsanaa waaxda canshuur aruurinta dowladda hoose ee magaalada jawhar sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhawacmay saddex qof oo kale oo ka mid ahaa ilaalada sargaalka geeriyooday sargaalka lagu dilay maalinkaasi qaraxa miinada ah tiro dhowr jeer oo hore ayaa uu ka badbaaday weeraro kala duwan oo lagu qaaday saddex iyo labaatankii julaay sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan golaha wakiilada somalilan ayaa waxaay guddoomiyaha golaha wakiilada u doorteen yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo sidoo kalena mar soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan doorasho maalinkaasi dhacday waxa uu helay faratoon lixdan iyo afar cod waxa uuna ka guulaystay xildhibaan maxamed qatar daahir oo la tartamayay kaasoo isna helay codod kala dhiibtay ilaa saddex cod sidaasna waxaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan maalinkaas ku noqday yaasiin xaaji maxamuud xiir oo loo yaqaano fartoon afar iyo labaatankii julaay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa qarax ismidaaminaha waxa uu ka fuliyey xerada ciidamada ee kulliyadda jaalisiyaad ee ku taalla waddada warshadaha ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyey ciidamo la filayey in tababar loo furo in ka badan toban askari ayaa maalinkaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkiisi madaamiinta ah ee qofka walxaha qarxa isku soo xiray uu ka geystay kulliyadda jaalisiyaad lix iyo labaatankii julaay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay qaraxii askarta badan ee ku dhinteen ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in qaraxaas uu ahaa mid aad loogu xumaado ayna geysteen al-shabaab isaguna lagu baryey inuu caafimaad siiyo askartii dhaawaca soo gaartay sidoo kalena ciidanka dowladda soomaaliya ay sii wadi doonaan islamarkaana furimaha hore dagaalka ay ku baacsan doonaan maleeshiyaadka al-shabaab sagaaliyo labaatankii julaay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in weerarkii ismiyaaminta ahaa ee ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad in dowladdu ay u soo xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda wasiirka gaashaandhigga oo hortegay baarlamanka soomaaliya maalinkaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano kala duwan kuwaas oo ku socdo saraakiil lagu tuunsan yahay inay fududeeyeen weerarkaas wasiirka gaashaandhiga waxa uu maalinkaa beeniyey dowladda federaalk soomaaliya inay diiday in la ogaado xogta weerarkii kuliyadda jaalasiyaad sagaaliyo labaatankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta waxa loogu yeero argixisada uu ka dhegeystay warbixin ku saabsan miradhalka qorshaha qaran ee curyaaminta awoodda dhaqaale al-shabaab guddiga qaran ayaana xilligaas soo bandhigay baraadhugga shacabka soomaaliyeed ee ka dhanka argixisada waxayna sheegeen in la daciifiyey awooddii shabaabku ay u lahaayeen aruuriska lacagaha ganacsada soomaaliyeed taas oo aas u ah la dagaalanka al-shabaab ayaa lagu yiri war xilligaasi ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya qaybtii afraad ee barnaamijkii gaarka ah aan uga hadlaynay sanadkan sii dhammaanaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ayaa halkaas kusoo gebagabeynaynaa waxaana si jira ah idinla socodsiinayay axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud dhagaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay dalka xaaladiisa iyo dhismaha dowladnimadiisa difaac iyo dagaalkiiyo kuwii dhaqarradii gaaray allay lehe dulmi lama rabee waa ku diirsada war waxaa kaloo la yidhi shabaab iyo hadaan dayratada daqar la gaarsiinin muqdishoiyo dadkaygii haday nabad ku daanshoonin dibindaabyadii hore hadaan laga duruus qaadan wixii dhiig la daadiyey haddaan garasha noo doorin qarixii ka tusi jiray haddaan jidadka loo diidin militari diyaarsani hadduu daabad la hor joogsan duufaan iyo haddaan haram xadiran shaqada loo daynin danab iyo haddaan gorgor xartamay duurka kugu laynin haddaan shalay dadkaygii isnacay dib u walaaloobin duulaankaad ku haysiiyo hadday dani heshiisiinin madaxweyne dooriyo hadduu waana kala daalin dowladiiyo haddaan jacab runtii laysku duubnaanin daljir iyo naftiihure haddii aanu dacal joogin dabka ku macaweeyee nafluu goor habeen dumay gorgorgoro waxaa kaloo la yidhi al-shabaab dibira weyn haddaan dilay weyno alla ilaha dagaal kuma jirnoo daacad weli maahin ardagaalka khawaariijta nabee daacad waa laga yahay oo koonfurta gobolka mudug meel jeexjeex iyo buurtay agoos u dhexaysa cirkaanya looga soo dhacayaa kobtayd iyo karintaydu maaragta ka dhacday waxaana la sheegay inuu saldhig weyn ashabaab u ahay hayse kuugu taala beriga saldhig uma ahee war meel kaleo koonfurta xardheer agteeda ah oo baraag cali guduud la yidhaahda sidii duqayn loogu waday garkaygii weynaa iyo cimaamadaydii maaragtay ka dhacday hadda khawaariijtii hal jabay iyo hal jiis iyo hal dhintay mid la waayay noqdeen allaylehe daqarrada khawaariij ku dhacay waa ku diirsaday dhulka laga duqey oo cirkaa looga soo degaye maxaan uga digtaa maanta waa dabargo'oodii waar dowlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war kalmaane war ma haysiine haddaad arki jirteen qof ismiidaamiyo qof bamba tuura qof qarax isku soo xira gawaari qaraxyi laga soo buuxiyey hadda waxaa yimid ismidaamin toorey ah midacda warwarkaaga dhex gelinine degmada hodan gaar ahaan saybiyaano nin al-shabaab ah ayaa toorey ku weeraray askari ka tirsan ciidamada dowladda oo joogay bar kontaroora lagu baara gawaarida kadibna wuxuu maagay carar askartii goobtii joogtay ayaa ninkii khawaarijtaa joogtay hawshii miinada joogtay haddii ay midi gaartay arrin aadu macaani mahad weeye ilaah war cadowgii wax ismoodee muslimiinta gumaada meel xun baa u dambaysa warramyaw meeliisan fiiriyasaanma fiirineena mindidad lagasari mundilikordhahkagali maryaalka lagaadi hoob isin dheegdan ilaahay ngumahadya nebeda koytay war madayow isin ma erin jirino nebedaanaas la nuugale nebedaanaas la nuugale war kalamaanay madaxweyne xasan shiikh isagoo khawaarijta ka hadlaya wuxuu yidhi waa jabeen waana laga adkaaday maanta wadada u furan oo aan ugu baaqaynaa waa inay isdhiibaan hadday diidaanna ciidamadu baaqigooday soo qabqaban doonaan war axmedow maanta kugu koonfur galbeed ay iska soo dhiibeenn ma khudbaddii madaxweyne ay dhegaysteen war nimanku mayagaa kaa dhagayar hadda meeshii u roon waa yaqaanaane aryaadhaha khudbada madaxweynuhu aadaay u dheereed wuxuuna yidhi waxaa naga go'an inaan dhammaystirno dastuurka baarlamaankana waa ku kalsoonnahay sababtoo ah baarlamaanadi dalka soo maroo dhan waxay dhihi jireen dastuurka waxaa dhammaystiri doona baarlamaanka naga dambeeya annaguna ma rabno hadda inaan baarlamaanka soo socdaa dhammaystiraa dastuurka dhahanno waxyaabihii muhiimka ahaayoo dhanna waa soo dhammaynaa hadda dastuurka kaliyahaa noo dhiman war madaxweyne waxaa kaluu intaa ku sii daray shacabka yaan aragti khaldan laga gedin wax walbana dhinaca saxan baan ka qaadan doonnaa war madaxweynuhu wuxuu intaas ku sii daray indhahaas waxa soomaaliya u yeelay waa looma dhamma kuna jiri kala shakiga ha layska daayo ummadda soomaaliyeed masiirkoodana qof iyo laba danle loo joojin maayo waar walaweynay madaxweynuhu ixtiraafkii somalilan marna ma soo hadal qaaday warkalamaanay war ma haysaane maamulka kumeelgaarka sii qaatumo anaqayla dhaanka anku qaadimayste ya bilaawena haye war aqoonsigii baraankiiyo ahaa miyaa la yidhi war maamul goboleed buuxa miyay noqdeen qaatumo war tartankii ciyaaraha miyaa lagu soo daray warwarka iga dhex gelnine magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka socda shir u dhexeeya isiimada qaatumo waxaana sheegayaa in istimadu arrimaha socda ku kala qaybsan yihiin madaxweyne firdhiyo hadlana wuxuu yidhi ssc qaatumo maamul kale la hoosgeyn maayo kuna biiri mayso arrimaha hadda taagan horeyna waa u sheegnay haddana waa caddaynaynaa war ra hore cali khaliif galleer allah u naxariistay wuxuu hadda ka hor reer ssc maamul kale oo dibadda uga soo duulay uga baqi maayee iyaga dhexdoodaan iskaga baqaya wargaraad jaamac garaar cali oo isla arrinta ssc ka hadlay wuxuu yidhi annagu buntland waxba ku darsan mayno xildhibaanada toddobiyo tobanka oo la sheegaana marka hore annagu iyagu soo ma xuli jirin haddana wax aan ku darsanayna ma lahan doorashadaanna kama qaybgelayn waan idin dhaliilay idin dhaliilay idhegaysan weyde dhegaysan weyde dhan u socotaane dhegalaay wax maqal war waliba leeray holis dhegaynsadu waaye lan hata dhahanhayne dhahanka dheel madodoona war waxaa layidhi markay doorasho joogto dadku waa ku murmaayoo dagaal wayska yimaad ilan waa dabcigoodoo damac baa la wataaye layidhi eh. shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye eh. dal xureeye goortuu wajahay waa yarraa go'aye eh. ciidamada wanaagsani hadday guulo ka wataane wadnaha dhegle baa layidhi oo wallaahiya wargorgoro waxaa kaloo la yidhi shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye wejigabax ayay kala kulmeen wiilashii muduge galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal waafiyehe hiiraanna waa hore ayaa hadda loo waraye laga waa shabeellada dhaxana oo wallaahiya ah. war haddayba saas tahay shabaabkii go'doon bay galeen gacanla'aaneed aryadhaha mugin la yidhi shabaab godad hadday ku jiraan cid ugu gurmaysana male samigay cabdulla waxa uu yidhi ow qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta cabdillo waxaa kaloo la yidhi wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaane waxaan loo jooga inaan ku mashquulsheene waxaan idiin hayaa xikmado la sheegay in laga soo xigtay jiray saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas'uuliyad aanu qaadi karin ku talagal inuu sababi doono dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taaghayn daqiiqad aad ku samirta caradu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana wehel u noqda beenaalayaal hadhow markay ku caddaato ka baxsada asturaadiisa ha ku farxin guuldarrada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha kuu dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin ka damqan maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo helno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii naga shinsadaa shalahaybay kuma xidhno waa shay nagu qaaliye eh. shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye eh. duulkii bala naga shinsada shalahaybay naga dhaxlo shirka aan dagaalka shirka